alxamdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bاب mن أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم kaإهلاaل النبي wuxuu ku saabsan yahay man ahalla qofkii xarmada fii zamani الnabiyi xilligii nabiga uu noolaa calayhi الsalaatu wasalaam xarmaday ka ihlaali الnabiyi ihlaalan ka ihlaali الnabiyi xarmasho oo ah siduu nabiga u xarmaday calayhi الsalaatu wasalaam niyadiisii baa sidaa noqotay wuxuu ka hadlayaa musanifka raximah اllah alإxraam almubham niyat اlإxraam almubham qofka markuu xarmanayo ama xaj buu niyooni ifraad ah ama qiraan ama tamatuc waa tacyiin tacyiinu niyana waxay ka mid tahay shuruud niya waxaa ka mid a ah tacyiinu اlmanwi waxaa la niyoonaya in la cayino inaad duhur tukanayso casar tukanayso inaad cayinto ood niyooto ood qalbiga ku qabato wey marka in iska ibhaamiyo o iska yidhaahdo siduu nabiga niyooday un baan iska niyooni nabiga wuxuu xajkii xajkiisa wuxuu niyooday arrintaas ayuu ka hadlayaa oo mustahna waxay ka noqon kartaa shardigaasi ah in manwiga shayga lainoo la cayino shardiga asagaa bay ka soo istihna ka noqonaysaa waktigii nabiga calayh salaam gadaashiisa ninkii asagana yidhaahdaa xajatulwadaac wuxuu nabiga niyooday waana niyooday nabiga qaarin buu ahaaye qof qaarin uu noqon waxaana lagu yeelanayaa tamatucii iyo nusukii baa lagu yeelanayaa tamatuca ilan qaarinka iyo qofka mutamatica ee cumro kale la yimid labadooduba hadiyaa laga rabaa inay hadiye la imaadaan yaa laga rabaa marka taasuu kusoo fadhiisanaya oo nabiga qaarin buu ahaa alayh الsalaatu wasalaam hadduu waxaa lamida iyaduna oo masale kale ah uuba iskaba ibhaabiyo waxbaba uuna qofna ku xidhin waan xarmaday inbuu iska yidhi maxaad xarmatay waxay leeyihin culummadu markuu hadhow tago ama ifraad buu ka dhigan ama qiraan ama tamatuc intaba way bannaan yihiin midku rabu markaa ku ku cayinaya qaalahu ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhumaa baa sheegay xadiidkaasi can inabiyi nabiguna ka wariyey sala allahu alayh wasalam yani xadiidkaasi uu ishaarayo wuxuu mawsuul ku yahay ku imaan doonaa fii baabi bacthi caliyin ila lyaman cali bin abi aalib yaman markii loo diray ayuu ku hadli doonaa halkaasuu ku waslin doonaa kitaab almagaazi haddii ilahay halkaasuu ku imaan doonaa qala xadaثna الmakiy bn ibrahim can ibni jurayji cabdilmalik bn cabdاlcaziiz qaala wuxuu yihi qaala caطaa meesha qaalo kale ku jirta xadfu qaala waa iska banaan tahay wayna badan tahay can ibni jurayjin qaala qaala caطaa saasaa marka laba qaala ku jirta caطaa ibn abi rabax weeyaan aljumaxi mawlaahum abu muxamed abu moxamed ilmaki min aclam الnaasi fii manaasik اlxaji bay dhahaan markaad xajka hadda ku jirto in badan wixii lasoo qaadanaya ad arki doontaa cadaa bin abi rabax acmaasha xajka iyo aad iyo aad u yaqaano marjic u ahaa oo lagu noqon jiray qaala jaabir bn cabdillaahi wuxuu yihi radi allahu canhuma ibnu camr ibnu xaraam asulami radi allahu canhuma saxaabi ibnu saxaabi wuxuuna ka mid yahay mukiriintii buu ka mid yahay toddobadii saxaabiya ugu badnay xagga axaadiista wuxuu yihi amara الnabiyu salى اllahu alayh wasalam caliya cali buu amray radia allahu canhu an yuqiima inuu ku nagaado calaa ixraamihi xarmashadiisii wadakara wuxuuna sheegay qowla suraaqata suraaqa qowlkiisina waa sheegay jaabir cabdilaahi wuxuu ka sheekeeyey warkii suraaqana waa sheegay xadiidka isagoo gaaban buu kuu sheegaya musanifka cali bin abi aalib iyo abu muusa alashcari oo yaman ka imaaday mid walbana wuxuu soo niyooday wuxuu nabiga niyooday baa inoo imaan doonta marka cali wuxuu ku yidhi anigu hadda qaalin baan ahaye sideedoo kale ahaw oo ixraamkaadi ku nagow ma taxalulaysid ma taxalulaysid bu ku yiri nabig sal l slam abu muusana wuxuu yihi taxallal bicumratik cumro ku taxallul isagoo faahfaahsan buu imaan doona insha allah qowlkan suraaqa uu leeyahy wadakara qowla suraaqa suraaqa binu malik ibnu jucsum weeyaanoo waa saxaabigii jaliilka ahaa xaajatulwadaac markuu nabigu calayh salaam saxaabada ku yidhi xajkiinii cumro u badela cumradaana ku taxallula ku xalaalooba ilaa laga gaaro yoomu tarwiyana xalaal aska ahaadoo tamatucin ahaada tarwiya markii la gaaro xaji la imaado xaj soo guta ayuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah alicaamina haada <clears throat> fasku اlxaji ilى اlcumra ama cumra fii ashhuri اlxaji bilaha xajkoo la cumraysto <clears throat> ma sanadka annadan un bay khaas ku tahay mise waa caam markaasuu wuxuu nabigu wuxuu yidhi bal lilabadi maya weligeed waa saasuu yidhi riwaayo kale wuxuu yihi dakhalat اlcumraة اlxaj cumradii xajkii bay gashay buu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam marka halkaa wadakara qowla suraaqana waa midkaas alicaamina hada iyo bal lilabadi xadaثna الxaسن بن عalي الkhلاal الhudلي qال xadaثna cabdالsmد بن cabdالwاriث qال xadaثna sulaym بن xayaan aw saliim بن xayaan qaala samictu marwan الأsfر ayaan maqlay bu yiri can anas bni maalik isagoo ka warinaya radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qadima caliyun radia allahu canhu cali bin abi aalib baa soo galay abulxasan saaxibu rasuuli illah wa amiir اlmu'miniin raabicu اkhulafaa min alyamana yaman buu ka yimid yaman buu nabigu u diray inuu dadka waxgaadhsiiyo dacwadii umuurihii kale ee qadihii iyo ay kamid ahayd tacliimtii dacwadiina uu fuliyo <clears throat> xadii baa ka booda muxuu yidhi wasaada maxamed haye a a anana ima qoray wazaada muxamed ibnu bakr cali ibnu jurayj wuxuu ka ziyaadiyey qaala lahu الnabiyu nabigaa ku yihi cali maba gaarin haddi mogtahay cali intaa yar hore mooyeene uu soo socdaay <clears throat> laakiin aan iska sii maro bima ahlalta yaa cali cali ow maxaa soo niyootoo soo xarmatay yaman baad ka timide nabigu ugu yimid makaa soo joogo qaala bima ahalla bihi الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu nabiga niyooday ayaan soo xarmaday qaala nabigaa wuxuu ku yidhi faahdi marka hadyo bixi aniga qaarin baan ahay qofka qaarinkaana hadya laga rabaa faman tamataca bicumrati lilxaji oo kalu soo geli waa isku mid cumrada ugu sii tamatuco oo kadib xaj kale la imaado iyo xaj iyo cumro laisku daro isku xugun bay noqon xagga tamatuca la yihahda labaduba <clears throat> wamkud xaraaman nagow oo joogna adoo muxrima oon xalaaloobaynin sideedoo kale wixii xaaraam ahaa ee xaajiga xaaraam ahaa xaaraan buu kaa yahay macnaha saas kamaa anta sida hadda tahayba marka intaas ayuu ku daray waana ii imaan doontaa aniga oo kolley idinka un baan iska kiin raacay kitaabkayga mar dhow uu sheegi doonaa <clears throat> ayib qadima caliyu radia allahu canhu baa soo galay cala nabiyi min alyamani yaman buu uso ka soo galay yaman buu ka yimid nabigaa u diray faqaala nabigaa wuxuu yidhi bima ahlalta maxaa soo xarmatay qaala bima ahalla bihi الnabiyu salى اllahu alيyه wasalam wuxuu nabigu soo niyooday un baa niyeysnahay adaan isku kaa xidhay niyadeeda waxaan ku tacliiqiyey niyadaada ee adi maxaad niyootay rasuul allow marka wuxuu yah anigu qaarin baan ahay hadyana waan wadaa hadyadaasoo dhan gowricinna ma xalaaloobayo faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi lowlaa ana maciya lahadya haddaana hadyo wadin la axlaltu waan taxalluli lahaayoo xajkayga cumraanu bedeli lahaa wazaada muxamed wuxuu ziyaadiyey binu bakr can ibni jurayjin qaala lahu nabiyu soo intaa mehen nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi bima ahlalta yaa cali hadday ziyaadadu ku fiican tahay gadaal bay ka timaada ziyaadadu qaala bima ahalla bihi الnabiyu wuxuu nabiga calayه الsalaam niyooday baan niyooday qaala faahdi fahdi hadyo bixi wamkud xaraama kamaa anta nagow adoo muxrima sida haddaa tahay qaala xadaثana mxamed bn yuusuf اlfiryaabi qaala xadaثana sufyaan ibn cuyaynaة اlmaki can qays bni muslimi can طaariq bni shihaabi can abi muusa alashcari wasmhu cabdullahi bnu qays radia allahu canhu arda yamani wey qaala wuxuu bacanii nabiyu nabigaa ii diray sala اllah alيه wasalam ilaa qawmii buu ii diray bilyamani qawmii sooma qoro waxyaa uu daraa ma jirta yawnis ilaa qawmi qawmi waay wuu gooyey yadii buu gooyey bilyamani yaman buu ii diray qoomkaygii reer yamaneedaha buu ii diray ilaa asagaa yamiin ahaay abu muusa alashcari fajiئtu waan u imaaday nabiga calayh الsalaam xajaة اlwadaac wahuwa bilbadxaa asagoo badxa jooga maka faqaala wuxuu nabigu ku yidhi bima ahlalta maxaad xarmatay badxada waa waa waa mxuu ahaa togi wey togi maka badxaa maka badxaa madiinana way jirtaa maxaa soo niyootay qultu waxaan idhi ahlaltuka hilaali nabiyi nabiga wuxuu soo niyooday unbaan soo niyooday oo kale qaala nabig wuxuu yidhi hal macaka min hadyin hadi sida cali oo kale tahay mise hadyad hadiya ma wadaa misa waad khilaafsan tahay ilaan qaarin baad noqon qaarin kale waxaa laga rabaa inuu hadyo bixiye haddii kalena dee hadiye hadduu wadana maba taxallulaayo hadduuna hadiye wadina waa taxalluli karaayo hadhow waxaa uun bixinayaa un fafidyatu min siyaamin muxuu ahaa faman tabataca bilcumrati ila lxaji faman staysara min alhadyi buu noqon hal macaka min hadyi hadiye ma wadaa sidaanoo kale u noqoto qultu laa maya hadiye ma wadana ba allow fa amaranii wuxuu amray inaan taxallulo oo dawaafkii iyo sacyigii intaan la imaadaan xalaaloobo <clears throat> fa tuftu bilbeyti beytkii baan dawaafay kacbadii wbisafa safa iyo walmarwata marwana waan saciyey sacyigii orodkii uma amaranii wuxuu i amray inaan xalaaloobo faaxlaltu marka niyadiisii uu nabiga isku xiray rasuulka alah slam waa ka leexiyey maxaa yeelay nabiga waxaad la socon kartaa haddii sidiisoo kale aad hadye wado hadyadaasna ilaa xataa tabluqa mailahu ataa meesha ilah ka gaadho ah, mailkeeda ilahay ka gaadho adi marka hadye ma wadide iska taxallul baa la yidhi faataytu imra'atan haweeney baan u imaaday buu yidhi min qowmi qoomkayga famashatatnii way ii shallaysay aw hasalat ra'si madaxayda ii dhaqday buu yidhi marka islaam maxramkiisaa ama zawjiya ama ridaac ama nasab maxramkiisaa bay ahayd timaha ii dhaqday waana ii shallaysay nacam ayib faqadima cumaru radia allahu canhu cumar bin khadaab baa soo galay faqaala wuxuu yidhi arrintu marka sidaas ay aheedoo nabiga calay salaam xilligiisa xajka cumraha loo bedelay waana la ogolaaday bilihii xajka in la cumraysto in tamatuc intii cumro lala imaado haddana xaj lala imaadana wuu ogolaaday nabiga calayh salaatu wasalaam xilligii cumar radia allahu canhu khilaafadiisi uu joogay buu wuxuu leeyahay faqadima cumarta waxaa weeye cumar baa soo galay xajkii ayuu hogaamiye u ahaa khaliif buu ahaa amiiru lmuminiin buu ahaa markaasaa arrintaa iyada heedoo laisku hayo abu muusa alashcarina uu fatwoonayo oo fatwadii uu wado ayaa cumar binu khadaab radi allahu canhu loo sheegay cumarna waa khilaafay abu muusa alashcari iyo cabdullaahi bnu cabaas iyo caliy bn abi aalib iyo cimraan ibnu xusein iyo sacd bin abi waqaas saxaaba ay ka mid yihiin waxay ku tageen inay bannaan tahay fasqu lxaji ila alcumra in xaj adoo soo nigood aad cumro u bedeli karto bilihii xajkana la cumraysan karo taa ayadaa marka tamatuca ah ayay waxaa khilaafay masaladaas waxaa khilaafay khulafaa raashidiina ثalaaثa abu bakr wa cumara wa cuثmaana saddexdaasaa khilaafay ayagu waxay dhaheen marka in xajka cumro loo bedelo khaas waxay ku ahayd xilligii nabiga salى الlaه alيه wasalam arrin markaa jirtay oo jaahiliyadii ay aaminsanaayeen oo in bilaha xajka la cumraysan karo dembi bay u arki jireen taasuu nabiga calayh الsalaatu wasalaam iyuu rabay inuu ku baabi'iyo oo ku radiyo arrintiina waa isku dhammaatay oo la fahan laakiin adoo hadda xaj wata inaad xajkaada cumro u badasho arrintaa lama ogolay dheen qaarkoodna waxayba yidhaahdeen maya eh ifraad ha lala imaado waxba yaan la tamatucine oo waxay wataan in intaad tamatucdo hal safar ah aad cumrana la imaato xajna la imaato fii safarin waaxid musukayn laba camal inaad la imaato tanay leeyihin waa laga fiican yahi ijtihaadkii khulafada ay ijtihaadeen buu ahaayo waxay leeyihin kow arrinta ayadaa khaas waxay ku ahayd xilligii nabiga sal l slam laba zuwaarta inay ku badato xaramka ayaa fiican oo safarra cumro loo imaado safarra xaj loo imaado meesha aad leedahay cumro intaan ku tago oon cumraysto oon haddana xajka ku sugi oon haddana xajina hal safara waxaa yaraanaysa ziyaarada masjidulxaraam baa yaraanaysa sidaasay marka ijtihaadeen khulafaau raashidiin radi allahu canhum saxaabadaa kale an soo sheegnay oo ka mid yahay cali bin abi aalib ibn cabaas oo ka mid yahay cimraan bin xusein abu muusa alashcarigana fatwoon jiray sacd bin abi waqaas wagayruhum waxay ku tageen arrintaa inayna khaas ahayn xilligii nabiga haddaba la samayn karo fasku lxaji ila alcumra baab buu ku keeni doonaa musanifka taasa markaa abu muusa alashcari oo fatwoonayo yaa waxaa soo galay cumar bn khaaab markaasaa waxaa lagu yihi cumar waa khilaafsan yahay fatwada adee joji markaasuu wuxuu yidhi ayuha annaas itaydu wardadow isdejiya amiiru lmuminiin baa inii soo geli doona warkiisa raaca khilaaf hadhow aniga sabab intaan u noqdo yaan la iskhilaafin saasuu yidhi cumar baa markaa hadlay faqaala cumar wuxuu yidhi in naakud bikitaab illaah haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanayno on qabsanayno fa inahu yaamurunaa ilaahay wuxuuna amrayaa bitamaami inaan dhammaystirno xajka iyo cumrada intaan xaj galla inaan waregsiino oon cumro badello arrintaasi aayadda qur-aanka ma sheegin maxaa yeeley ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu waatimu alxaja walcumra xajka taam yeela cumradana taam yeela soo xaj maadan niyoon ha xajkaada ku dhamayso cumro soo maadan inaa cumradooda ku dhammaystiro inaad xaj soo niyootood xajka cumro u bedesho arrinta ayadaa qur'aanka daahirkiisay diidaysaa buu leeyahy khilaafsanta wain naakud bisunati الnabiy haddaan nabiga sunadiisa calayh salaam aan qaadanaynana fainahu nabigu lam yaxila ma xalaaloobin xataa naxara alhadya ilaa hadyadii u ka gowracay xajkii uu soo niyooday kama ma bedelin mana fasakin xajkiisa cumrada ma bedelin ilaa uu hadyadiis ka gowraco uu xajka ku dhammaystirtay waa ijtihaadka cumar radi allahu canhu wa ardaa laakiin waxaa lagaga jawaabay qolada kale kaga jawaabaysaa nabiga ficilkiisi sidaa ahaado laakiin qowlkiisi awe waa kii dhihi jiray lowlaa anii suqtu lhadya la xalaltu bilcumra haddaanan hadya aanan soo kaxaynin cumraan ku xalaaloobi lahaa a um, xajkayga cumraan u bedeli lahaa buu yidhi law istaqbaltu min amri ma stadbartu lamaa suqtu lhadya haddaanan hadda waxaan ogaaday aan markii hore ogaan lahaa hadya ma soo kaxeeyeene xajkayga cumro umaan u bedeli lahaa sidiinoo kale marka nabiga wuxuuba tamaniyey tamatuca iyo xajka cumro loo bedelu tamaniyey waxa uu nabiga tamaniyana ka fadli badan middan hadda uu nabiga ku jiray oo uu yani sabab darteed hadda ay u suuroobi weyda inu xajkiisa cumro bedelo sabab baa ka reebtay rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka waa abubakar baa ku raacsan cumaanna waa ku raacsan yihi waan arki doonaa khilaafya badan oo saxaabada dhexooda ka jira wey bacda qowl اllahi tacaala alxaju ashhuru macluumaat xajku waxaa weeyaan waqtu اlxaji bay qaarkood usoo qadareen xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo macluumaatun la yaqaano qaarkood waxay dhahaan alxaju xaju ashhurin macluumaat ayay soo qadareen xajka ashhuru macluumaat xajkiisa way midka ugu fadli badan bilaha macluumka ee saddexdaa ah ayaa u fadli badan tafsiirka iyo taawiilkaas labada ta'wiilahana waxaa ka baxaya khilaaf bayna alculamaa ay isku khilaafsan yihiin jawaazu lixraami qabla ashhuri اlxurumi bilaha xurmada oon weli la gaarin ma la xarman karaa oo xaj ma la niyoon karaa ramadaan oo kale xaj ma iska niyoon kartaa jamhuur اlculamaa waxay dhaheen ha waad niyoon kartaa bay dhaheen waxay dhaheen xajka waxaa la socda oo la camal isku mid yihiin cumrada cumradana sanadkao dhan baa la niyoon karaa wakadalika alxaj yasaluunaka can اlahila qul hiya mawaaqiitu linnaasi wاlxaj bilihii marka laga hadlaayo waxaa hi dadkay waktiyo u yihiinoo amuurahooda iyo arrimahooda yay ku waktiyaystaan xajkuna wakti buu yahay bilihoo dhan waa la isku qabtay walxaj baa la yidhi saa darteed ashhuru lxaj saddex bilood keliya ma ahee sanadkao dhan baa la weyniyoon karaa bay dhehen alimaamu shaafici raximah llah wa saxaabada ibnu cabaas iyo jaabir yaa ka mid ah dadka ku raacay cataa iyo daawuus iyo mujaahid ibnu jabri imaamu shaafici intaa waxay ku tageen qabla ashhurxaj inaan la niyoon karin aayaddanina daliishadeen alxaju waqt lxaji ashhuru macluumaad baa lagu xadiday bilo macluumaho saddexoo shawaal iyo dilqacda iyo dilxijaa taas waa midda koobaad daliilka kale qaateen waxaa weeyaan qiyaasan cala salawaat wa awqaatiha salaadda waktigeeda ma laga hormarin karaa waa maya xajkana waktigiisa lagama hormarin karo faman farada fiihina alxaja qofkii xajka waajibiya farada bimacnaa nawa alxaja wa falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj nafyigaas nahyi baa la wada jeedaa yuuna wax jimaaca ku saabsan aljimac wa dawaaciihi <clears throat> jimaaca iyo waxyaalaha jimaaca wasaaisha w wadada u ah kalamsi wataqbiili wlmubaashara taabashada iyo dhunkashada iyo waxaasoo dhan iyo jimaaci walaa fusuuqa faasiqnimo iyo macaasida kalena yuuna ku dhicin qowlan wa ficlan walaa jidaala dood iyo muran khilaaf iyo caro keenta xajka fi lxaji gudihiisa ayaa lala imaanan oo la murmin yasaluunaka can ahilla bu ilahi l aayad kale waxay ku weydiinayaan bilaha maxay mar u yaraataa u weynaata haddana haddana usii yaraata bay dheheen war waxaa su-aal maahee qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj baa layidhi maslaxada iyo manfacada ka hadlo oo su-aashiina ku salaysnaato wax dantiina aakhira adduun aynagu jirto bilahan xikmad buu ilaahay ka leeyahay isagaa markuu rabana yareen markuu rabana badin weyneen lakin waxaad ogaataa ahamiyada ay bilaha inay leedahay inay tahay mawaaqiit linnaas deymaha ciddada umuuro fara badan baa bilaha lagu xisaabtaa iyo xajka وqاaل بن cمر رضي الله عنهma cبdاللh بن cمر wuxuu yihi أشهر الxaji شhawاaل waa bisha شhawاaل وdulqacdة وdilqacdة وcaشhر min dilxija marka waa شhهraani وثuluثu شhهri laba bilood iyo bil suludkeed wey bkhilaafi ma dahaba ilayhi malik raximah الlah malik asaga wuxuu qabaa أshهur xaj ilaa dilxijo dhan inay tahay d soddonka beriba inay tahay yani saddex biloodoo kaamila ayuu ku tegey وqاaل iبن cabaas radي الlahu canهuma min الsunati sunada waxaa kamida anlaa yuxrima bilxaji inuuna qofka xaj ka xormanin ila fii ashhur اxaj bilaha xajka mooyeene waa sida ibnu cabaas iyo jaabiri ay ku tageen wey wa kariha cumaanu radia allahu canhu cumaan bn cafaan wuxuu nacay an yuxrima qofka inuu xarmado min khuraasaana khuraasaan inuu ka soo xarmado mandiqo ku taalla bayna turkistan iyo muxuu ahaa afghanistan turkmistan iyo afghanistan udhexayseed aw kirmaana kirmaan waa min kubra mudni iiraan iiraan magaalooyinka waaweyn bay ka mid tahay kirmaantuna masaafada meeshaasa ninka ka soo kacaa dee ashhurulxaj oo dhammaato wuu imaanaya marka halkaas ha ka soo niyoonine wakti fiican intaad imaado ashhurulxaj soo niyo waxaa kaloo loo deliishan karaa afartan cuثmaan bin cafaan xagga mawaaqiiddii makaanigeed mawaaqiiddii makaanigeed markaad imaato mawaaqiiddii makaanigeed dulxudayfe iyo qarnumanaasil iyo jucfey iyo lamlam iyo iyo cirqi iyo markaad imaato markaan baad niyoon ee inaad karmaan iyo khuraasaan ka soo niyooto ma aha labadaba marka waa loo daliishadaayo miiqaadkii zamaanigahaa oo zamanka ashhuru xajka ha ka hormarina miiqaadka makaaniga meelihii laga soo niyoon jiray inka soo gaar ha niyoonina labadaba waa loo daliishan karaa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar bin dar waay qaala xadaanaa abu bakr alxanafi wasmahu cabdulkabiir ibn cabdilmajiid qaala xadaanaa aflax bnu xumaydin qaala samictu lqaasima ibnu muxamedin qaasim ibn moxamed bin abubakr asidiiq can caaisha eedadii weye radia allahu canha um lmuminiin waana hooyadiis qaalad waxay tihi kharajnaa maca rasuuli lahi sal sl nabig maciisaan baxnay fii ashhuri اlxaji bilihi xajka wa layaali اlxaja iyo habeenadii xajka iyo wa xurumi اlxaji xajka saaxadihiisa waqtigii la xarmanayay ilaa nabigu wuxuu soo baxay dilqacda oo shan beri ay ka dhimanta dilxijo oo afar beri ay ka tagtana waa soo galay marka aakhir dilqacda ayuu nabigu soo dhaqaaqay calayhi الsalaatu wasalaam maalmihii xajka loo baxaayey baa la joogaa bilihii xajkana waa la joogaa xilligii xajka la niyoonayana waaba la joogaaba wa xurumi اlxaji xilligii xajka la xarmanay fanazalnaa waxaan degnay bay leedahay bisarf meeshaa sarif la yidhaahdo maka agteeda qaalat waxay tihi fakharajaa waa baxay nabigu ilaa asxaabi asxaabtiisa u baxay faqaala wuxuu yidhi man lam yakun minkum ninkii idinka idinka ahoo aan ahayn man lam yakun ninkaan ahayn oo minkum idinka inaga mid ah man lam yakun minkum ninkii idinka aan ahayn oo macow hadyu hadyi aan wadanin man lam yakun ninkaan ahayn minkum xaaluu ka mid yahay macow maciisa hadyun kagu hadyo wata oo fa axaba jeclaada yan ninkaan hadee wadin oo jeclaada an yajcalahaa xajkiisii inuu u bedelo cumratan cumro falyafcal ha sameeyo waman kaana macahu hadyu ninkii hadiye wadana xoolaha carabka lagu gowraci rabo weeye falaa yuuna xajkiisa cumro u bedelin xajkiisa ha niyoodo oo ha wato marka hore arrintaa ikhtiyaarka ikhyaar buu geliyey qaalad waxay tihi falaakidu biha dadka waxay u qaybsadeen qaar qaata nabiga alayه salaam taladiisii wataariku lahaa mid iskaga tegayoo min asxaabi asxaabtiisa ka midana waa jireen qaar xajkoodii ba iska haysteen ayagoo hadiyaan wadin qaarna xajkoodii cumray u badeleen oo warkii nabiga qaateen calayh الsalaatu wasalaam qaalat waxay tihi faama rasuulu اlah nabiga calayh الsalaam iyo warijaalu ragoo min asxaabi asxaabtiisa fakaanuu waxay ahaayeen ahla quwatin dad quwo u saaxiib alquwa almaaliya loo jeedaa dhaqaalay wateen hadiyay wateen xoolay wadeen xaramka loo wado quway lahaayeen wa kaana macahum alhadyu hadyay wadeen wataa quwadu falam yaqdiruu maynan karin cala alcumrati inay cumraystaan falam yaqdiruu cala alcumra inay cumra u bedelaan xajkoodii ooma suuroobin qofka hadduuba hadiyo wado xajkiisa cumro ooma bedeli karo ilaa hadiyada uu ka gowraco muxrim buu ahaanaya marka cumro ooma suuroobin wey qaalad waxay tihi fadakhala calaya rasuulu llah nabiga calayh salaam baa ii soo galay wa ana abki anoo ooyaya sarif baa la joogaa anoo ooya buu nabiga ii soo galay faqaala wuxuu yidhi maa yubkiika yaa antah maxaa kaa oohaysinayaa haadihi midanay hantaa qultu waxaan samictu waxaan maqlay qawlaka nabiga allow baaqaadi aad liasxaabika asxaabtaada oogu baaqday ee tiri ninkaan haadiyo wadin xajkiisa cumraha u bedelo ha taxallulo fa munictu lcumra anna cumradeydii waa layga manciyayoo cumradeydii kuma xalaaloobi karo oo intaan dawaafkii iyo sacyiga la imaado ma taxalluli karoo dawaafka hore adan geli karin xayd baa igu dhacay fa munictu lcumra qaala wuxuu yidhi wamaa shaanuka muxuu yahi xaalkaada kugu dhaco kaa reeba cumradii qultu waxaan laa usallii ma tukanayo waa sarbeeb iyo erab wey way erabsanaysaa inay xayd iyo caadadii sheegtay ka xishoonaysaa laa usallii ma tukanayo oo qof tukan kara ma yihi waa fahmay nabiga calayh salaam riwaayo kale anafasti ayuu ku yidhi ma xayshay qaala wuxuu yidhi falaa yaduriki dhib marka ma laha ku dhibi mahayo ah, maxaa yeele xaydka waxadii aad la timidna ma aha waxaad loo yaraatay ajirkaada kaa nusqaaminna ma ahee qadar alluu ku dhacay inamaa anta adigu imra'atun haweenay baa tahay min banaati aadama aadam carruurtiisii kamida xaydkuna ilaahay wuxuu ku qoray oo u qadaray banaatu aadam kataba allahu ilaahay baa qoray calayki korkaada maa kataba calayhina banaatu aadam aadam gabdhihiisa oo idil min qadiimi zamani iyo maarata weligiisba sidaasay ahaayeenoo kuwaas wuxuu ilahay ku qoraa ilahay adnaadku laguu qoray fakunii fii xajatiki xajkaadii iska wado marka hadalka waxaad moodaa tartiibkiisa axaadiis kalaa sii tawdiixiso caddaysay markay sidaa tiro tiro cumradii ima suuroobayso xajkii maalmihii loo baxayo mutarwiyana uu soo dhowaaday waa kaa soo marray xalayto inuu nabigu alayh salaam yidhi unqudii raasuki watrukii cumratiki wamtashitii waa kii lahaa nabiga alayh salaam timaha furfur oo shallayso cumradaadana iskaga tag waa kii yidhi marka xaj hadda iska niyoo dadka baxaya mino u baxaaya raac buu nabiga calayh salaatu wasalaam ku yidhi fa casaa waxaa xaqiiqo ah casa allaahu ilahi wuxuu mudan yahay oo xaqiiqa an yurzuqa kiiha inuu kugu arsuqi doono cumrada ayada hadda aad ka calacali ilahay baa kuu arsuqi doone laba jeer buu ku arsuqay nabiga calayh salaam rajadiisii uu muujiyey ilahay baa u xaqiijiyey laba jeer baa lagu arsuqayoo cumradeedii horta xaj bay dhex gelisay oo waxay noqotay qaarin cumro iyo xaj isku daray bay noqotay laba markay xajkii ay soo dhammayso o soo gabagabaysayna cumro keligeed bay haddana la timid marka labadiibu ilahay waa siiyey subxana wa tala laba cumrou siiyey <clears throat> qaalat waxay tiri faqarajnaa waan baxnay fii xajatii xajkiisii baa nabiga alayh salaam raacnay mina loo baxay oo tarwiyadii baa la gaarayoo makaa laga baxay xataa qadimnaa mina ilaa aan mino ka soo gallay qadimnaa minada waa soo galidii dambe wey mino laba jeer baa la galaa sii socodka iyo mutarwiyada waa la galaa oo maalinta sideedaadaa la tegi oo habeenkaasaa la baryi sagaalaadka subaxdeeda laga bixiyo carafo la aadi haddana waxaa lagu soo noqoni maalinta tobnaadka ah maalinta tobnaadka ee yomnaxriga ee yomxajuabarka yaa hadda dib lagu soo laaban marka waxaa weeyaan xataa qadimnaa minadan waxay ka wadaa soo noqodkii dambe wey ayagoo caadadeedii qabta oo weli ka daahir noqonin yaa mina loo baxay carafaa la tegey soo gadoonka lasoo gadoomay jamratu caqaba lasoo tuurtay ayadoo daahiray dib ugu soo noqotay kacbadii oo dawaafilifaadlihi ala ah, timid ayadoo daahira xataa qadimnaa mina minaan soo gallay fadahurtu waa daahir noqday uma kharajtu min mina minaan ka soo gadoonnay faafaltu bilbeyti markaasaan kacbadii dawaafay oo dawaafilifaadlidii rugniga ee xujay oo dhan ay la imaadeen ayaa dawaafay bay tihi qaalad waxay tihi uma kharajtu macahu nabiga maciisa ayaan baxay fi nafri alaakhiri geedigii dambe waxaa leeyahay qofka xajiga wuxuu leeyahay nafraan laba nafri baa jira nafru lawal iyo nafru thaani ayaa jira nafru lawal waxaa weeyaan maalinta labiyo tobnaadka ay bishu tahay dilxija marka la tuurto maalinta haddii aan xoogo yar sardinno xataa yufham maalinta sideedaadka ayaa waxaa laga baxay maka almukarama minaa la aada wixiioo dadku ay xujo yihiin kii qaarin ahaa marka hore xajkiisa aan ku taxallulin kii mufridkaa ee xajkeeda wateen asagana taxallulin kii cumro ku taxallulay hadda xaj niyooday dadkii oo dhan oo xaj niyeysan baa intay maka ka baxaan mina aadahay sideedaadka yoomu tarwiye wey haddii yoomu tarwiye la tago shan salaadood buu nabiga mina ku tukaday mina ku tukaday duhurkii sideedaadka iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishihii iyo subaxii dambe ee maalintii sagaalaadka salaadaha laba ragcadoodun baa la tukan rubaaciga ah wax kaloo la samayna ma jirto maalinta ayada kadib minaa laga dhaqaaqi subaxdaas carafaa la aadi carafana waxay bilaabanaysaa markii duhurka la gaaro o zawaalka la gaaro carafo maalinta sagaalaadka markii la taagnaado gabalka u dhaco laga soo gadoomi haddii lasoo gadoomay musdelifa lagu soo hoyanaya musdelifana waxay udhexaysaa carafo iyo mine udhexaysaayo subaxdii mine laga tagay carafo loo socday waa la iska maray musdelifa ayadoo wax xuguna marka aan lahayn laakiin habeenkii tobnaadkii baa lagu soo hoyanoo mabiid bay leedahay waajibaadku xaj bay ka mid tahay halkaasuu nabiga barya calayhi salaatu wasalaam ducafada halkaasi haweenka siqdiisa dhexe ayay kasoo dhaqaaqayaan oo tacajulayaan minay soo aadayaan zaxmaday soo dhaafi dadka kalena halkaasi salaadaas waxay ku tukanayaan mowqifkaas caraf musdalifa oo idil meesha rabtaa ka istaagi kartaa waqaftu haa huna wa jamcu kullaha mowqif bu nabi calayh salaam nabiguse mashcaru xaraam buu istaagay wadkuru llaha cinda almashcari alxaraam halkaasaa salaada subax marki la tukada kadib la istaagay qoraxda intay weli soo bixin waaga si fiican u caddaada musdalifa laga soo dhaqaaqaya mina lagu soo noqon marka waa minada sideedaadka la joogay yaa tobnaadka haddana la imaanaya laakiin mina degaan hadda looma imaanayo waa muruur waa la mari jamratulcaqaba oo ku taalla xaggan maka dhanka maka xigta saddexda jamra midda maka xaggeeda xigta taasaa la tuuran toddoba dhawax yar baa lagu dhufanaya markaasaa timaha la xiiran xoolihii baa la gowraca timahan waa la xiiran taxallul awal baa halkaa dhacay oo qofka xaajiga ah waxuu ka xalaaloobay wixii aan haweenkiisi iyo jimaacii reerkiisa aan ahayn yaa xalaal u ah waxyaalihii laga reebaya oo timihii inuu xiirto cidyaa iska jaro barafuur ismariyo madaxa degto waxaaso dhan baa loo ogoliya kadib dawaafulifaadii baa u banaan inuu markaaba sameeyo maka intuu tago uu kacbadii dawaafo sacyiga hadduu hormarsanin oo una uu qaarin hadduu ahaa ama ifraad uu ahaa sacyigana uu dib dhigtana waa sacyin hadduu mutabatic yahayna ilaa wa ilaa sacyi buu leh isaga mutabatica ila mutabaticu laba sacyi buu leh sacyu lcumra iyo sacyu lxaj buu leh labadaba waynu la imaadaa sacyiga dambe marka xajkiiba yuu soo raacinaya markii la sacyiyo bayna safa walmarwa dibba haddana loo soo noqonaya dib baa loo soo noqon marka timihii de xajkii hadda waa dhammaaday yani waajibaad arkaantiisii taxallul hani halkaas ku dhacay labadaa taxallul labadaa wey labadaa taxallul markay dhacaan oo qofka xaajiga dharkiisa caada u qaato mina dib lagu soo laaban waxaa waajib ah laba habeen in la baryo habeenka kowdi tobnaadka ila maalinta tobnaadka ee ciiddeed xajul akbar way xajka intiisi badan waa dhacay maalinta kowdi tobnaadka waxaa lagu soo noqonaya mina in la baryo duhur markii la gaarana jamrat dunya iyo wustaa iyo caqaba saddex buuroodoo yar yara mid walba toddoba dhagax lagu tuurto bacda zawaal ayaa lagu tuuran karaa dibba haddana mina layskaga noqono waa la bari labiyo tobnaadka sidii baa laye dhagaxna waa la tuuran labiyo tobnaadkaasi habeenka koyo tobnaadka iyo habeenka labiyo tobnaadka inaad barido waajib weeyaan laakiin habeenka saddexiyo tobnaadka yaad khiyaar leedahay markaad labiyo tobanki aad maraysa maalinta labiyo tobnaad ee habeenkeeda aad saaxatayeed maalinteeda dhagaxa tuuratay waxaad joogtaa nafru اlأwal baa la dhahaa yowmu nafr اlأwal ayaa la dhahaa faman tacajala fii yowmayn falaa ima calayhi baad soo gelaysaa idinkii labadaa maalmood iskaga tacajula oo ku kaaftooma oo maka iska soo aada wax dembiga ah korkiisa maaha yowmu nafru haani baa la dhahaa nafru awal baa la dhaha afwan nafru haani ayaa haddana waxaa weye maalinta saddexiy tobnaadka saddexiy tobnaadka waa nafru haani xujadoo dhan baaba guuri wax mina sii joogi ma laha intay dhagaxa la tuurtaa lasoo dhaqaaqaya saddex iyo tobnaadka wixii ka dambeeya afar iyo tobnaadka dawaafulwidaac intaad samaysaad guuri kartaa oo ciddaada soo aadi kartaa oo soo guuri kartaa xajkii waa kuu gabagaboobay marka halkan caaisha radia allahu canha waxay ka hadlaysaa markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nafru thaani maraayo ila nabiga muuna tacajulin xajat lwadaac saddex iyo tobankii buu dhammaystay muxasab buu nabigu degay calayh salaam markaasay deena caaisha radia allahu canha nabiga alay slam dood usoo gudbisay oy tiri nabi allow gabdhihii la midkaha cumro gaar ah iyo xaj gaaray la imaadeen anigana xajkaygii iyo cumradayda waa isdhexgaleenoo waa kii wa laii waeeyo aad way sheegtay oo tii xajkaada cumro geli sidii baan rabaa markaasuu nabiga alay slam wuxuu tanciim aada oo ka soo cumrayso saasuu rasuulka alayh salaatu wasalaam yihi marka nabigu wuxuu yihi alayh salaam ilahay inuu kugu arzuqaan rajeynaya qaalat fakharajnaa min xajatii fii xajatihi xataa qadimnaa mina faطahartu waan daahir noqday fadahartu uma kharajtu min minaan ka soo noqonay faafaltu bilbeyti kacbadii baan dawaafay qaalad waxay tihi uma kharajtu macahu fi nafri alaakhir wakaa marka nafru haaniga waa maalin saddexiy tobnaadka wey xataa nazla wuxuu nabigu degay markii laga soo guuray mina almuxasab buu degay muxasabtu abdaxna waa la yihahdaa abdax iyo badxaa iyo taxsiibba waa la yihahdaa casiiziya xaafad la yihahdo hadda meeshaas ayaa hadda loo jeeda casiiziya la yihahdo wey oy udhexaysa maka iyo mina udhexaysa halkaasuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam ta ku yaalay wanazalnaa macahu annagana waan la degnay fadacaa cabduraxmaan markaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam marka caaisha ay sheegatay cabdiraxmaan bin abubakar buu u yeedhay faqaala wuxuu yidhi ukruj biwaktik walaashaa la bax oo kaxee xataa oo waxaad geysaa tanciim ha soo cumraysata cumro khaasoo gaar ah kadib dan aan isku imaano ah, min alxarami xaramka ka bixi faltuhilla soo xarmato bicumratin cumro uma afriqa afruqaa soo baga uma tiya itiyahaa itiyaa ah, imaada markaad soo begtaan cumradiinii haahunaa meeshan aan iskugu imaana muxasab ah soo cumraysta nabigu waa inay sii sugi buu yihi nabiga dawaafulwidaac bis ha u dhiman ayagaa la sugayaa fa inii anigu anduruukuma ee antadiruukuma waa ina sugayaa xataa taatiyaani ilaa ad ii imaataan halkan inagu sugiye qaalad waxay tihi fakharajnaa waan baxray xataa idaa faraqtu markaan soo bogo cumradayda wa faraqtu min adawaaf dawaafkiina aan soo dhammaystay uma ji'tuhu waan u imaaday nabiga calayh salaam bisaxari xilli suxuura aakhiruleylkii bay nabiga calayh salaam oo usoo socda dhawaafuludaaci usoo kacayraba ayay ugu tageen faqaala nabiga alay slam wuxuu yhi hal faraqtum ma soo bogteen cumradii faqultu nacam haa faaadana biraxiili in la rarto oo la guuro dawaafuludaaci intii la sameeyo la guuro ayuu amray fii asxaabi asxaabtiisu amray aadana wuxuu ogeysiye oo ilaamiyey biraxiili rarashada geedi fii asxaabihi fairtaxala annaas dadkii baa guuray famara mutawajihan ila lmadiina waa goorma laakiin horta waa soo kacay dawaafuludaaci buu la yimid nabiga calayh salaatu wasalaam caaisha iyo halkaasa la iskugu imaaday dawaafulwadaaci buu nabigu sameeyey qabla salaati alfijri buu nabiga alay slam dawaafay xajatulwadaac salaaddii sabax buu dadka tujiyey suuratu duur buuna ku akriyey sala allahu alay wasalam nabiga markuu dawaafay kadib salaadii subax dadka tujiyey suuratu duur u akriyey ay saxaabadu leeyihiin cod ka quruxsan weligaana maanan arkin nabiga alayh salaam kadib bacda salaati subxi buu soo dhaqaaqay oo madiine usoo guuray fartaxa famara mutawajiha nabigu waa soo dhaqaaqay asagoo u jihaysan ila lmadiinati madiina dayr iyo min daara laga keena yadiiru dayran wa yuqaalu daara yaduuru dawran wa dara yaduru daran wa kuwa tasriifkeeda ficilkeeda maadiga iyo mudaaric iyo masderkeedii halkaas lafdigaa hore ee uu nabigu alayh salaam caaisha markay calaacashay uu ku yihi falaa yadiruka oo falaa yaduruka taasuu marka ka hadlayo tasriifinaya baabu tamatuci wاlqiraani wuxuu ku saabsan yahay tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadka saddexdaas maxay kala yihiin tamatuca waxaa la yidhaahdaa inuu qofku uu cumraysto ashhuru lxaj xajka markuu cumraystana uunan waddankiisi diba ugu laabanin ee uu maka kusii oo sii joogo kadib markii la gaaro maalmihii xajka loo baxayo yowma tarwiya sideedda markay maraysa dilxija uu haddana xaj niyoodo kaasa waxaa la dhahaa tamatuc baa la yidhaahdaa cumradiisii iyuu ku tamatucay ilaa xajkii laga gaaray buu dharkiisa iska sii qabay tamatuc waa lagu magacaabay hal safara yuu laba nusug la imaadayoo laba camaloo usoo kala safri lahaa ayuu hal iskugu imaadayoo tamataca alaakhara safrka kale u ka tamatucay qofkaa mutamatic baa la yihahdaa qiraankuna waxaa weeyaan xaj iyo cumra laisku daray labayka xajan wa cumra baaba tiriba xaj iyo cumraa niyooday baa tiri waa isku dartay ifraadkuna waxaa weye xaj keliyaad niyootay saddexdaasi u qaybsamaan xajka qiraanka iyo ifraadku waa isku camal qofka hadduu xaj keliyaa niyoodo iyo hadduu xaj iyo cumra niyoodo isku wax muu samayn isku wax dhawaafulquduum muu samayn dawaaf alifaadana wuu samayn dawaaf ulwidaacna wuu samayn sacyiga bayna safa walmarwana hal basuu sacyin hal sacyin buu la imaani hadduu ifraad yahay hadduu qaari yahay maxay ku kala duwan yihiin niyaday ku kala duwan yihiin kuna xajkii cumrada uu isku daray dimnan bay cumrada udhex jirtaa kuna xaj keliya la imaada waa isku kala duwan yihiin laakiin dawaafka waa iskaga mid khilaafan liabi xaniifa abi xaniifa raximah llah baa wuxuu qabaa qofka qaarinkaa lahu dawaafaani walahu sacyaan alayhi dawaafaani wa calayhi sacyaan laba dawaaf iyo laba saci waa lagu leehay jamhuurtiisa waa khilaafeen xadiidka nabigaana ku cad sala allahu alayh waali wasalam qiraanka iyo tamatucana waxay iskaga mid yihiin labadooduba hal safara laba camal la timid oo qiraanka waa isdhex gelisay umr tamatucana waad kala geysay laakiin hal safar baad la wada timid sidaas darteed baa labadooduba isku xugun baa la saarayoo faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi iyay soo wada gelayaan inaad neef gowracdo ari ahaya iyo lo ahaya iyo geel ahayaaba xoolaha udxiyada lagu udxiyayste lagu carafaysto ayaad gawrici neef ari ah oo sanad jir ah hadday tahay maaragtay e, ido laba jir riyo e, mxua ah, laba jir looda shan jir geela bikhilaafi xanaabila oo e, looda waay arig waay leeyiin idaha hadday yihiin waa lix bilood riyaha waa hal sano looduna waa laba sano geeluna waa shan sano isku khilaafsan yihin agga sanadka oo arigaa la isku khilafsan yihin ayib ah. Hmm. Ah, adigu waxba kaama gelin waay dhahaan waxay dhahaan wakilnaa watawakal wuxuu ah, leeyaha neef hadda sidaa socotaa de xoole la gawrici neefkaa ahood gawricayso od arkay ma neef aad gawrici ood hadda arkayso ma waktiga uma haysid zaxmadi baa badan xoolihii meel lagu gawracay iyo meel yaalaan midna ma garanaysid marka waxaa la sahlay intii xoolo la qaado wakaaladana way banaan tahay sharciga cuquudda banaan bay ka mid tahay wakaaladu marka intaad lacagtaada udhiibto qolo u dhiibto shirikadaada hoola u taagan ya waxay ku dhahayaan wakilnaa watawakal intaa annaga na wakaalato ilahayna tala saaro a annaga naga taqaanaan wey marka taan baadna iska leedahay wakal wakalna watawakalna ayib aaway hadda qiraankii waan ogaanay ifraadkana waan ogaanay tabatucana waan ogaanay kee fadli badan ay isku hayaan waa kii hadda soo marayna khulafada waxay lahayen ifraad ifraad xajka ifraadka si xaramka uunan zuwaar oga nusqaamin oo marra cumro loogu imaado marra xaj loogu imaado marra cumro loo marra xaj loogu imaado qofkii dee hal hal mar un israaciyo xajkiiyo cumradii ama tamatu cumrada intuu sii hormariyo haddana xajkii kusii sugaa qofkan hal mar buu hal safar bese kaga ekaatay laakiin qofkii la yidhahda xaj la imow sanadkan safar kalena cumro la imow xajkii macnaa waa usoo laalaabtay miiqaad maxaan ujeedaa xaramkii ayuu kusoo laalaabtay qolasaasay qabaan qole waxay leeyiin tamatuc oo nabigaa tamaniyey calayh salaam oo wuxuu yidhi haddaan hadiye wadin waan tamatuci lahaa kuwana waxay dhaameen qiraanka ficilkii nabiga calayh salaam buu ahaa wuxuu nabigu sameynaa u fadli badan wa fasku lxaji wa baabu fasku lxaji xajkii oo la fasakho oo cumro loo bedelo liman baa fasakhi kara lam yakun macahu hadyun aanan hadiye wadin qofkaan hadiye wadin xoolo wadin xajkiisa cumruu bedeli karaa laakiin haddaad xoolo wado xoolahaasaad ku gowracanta raacaysaayo mar allaala markii la gowraco maad xalaaloobi xadaanaa cumaan ibn abi shaybihi wey qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid اdabi can mansuur ibn muctamir can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can alaswad ibn yaziid can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri ku jirta meesha kharajnaa waan baxnay maca nabiyi sala اllahu alيه wasalam maciisa walaa nuraa ana waan u arkin ilaa anahu اlxaj waxaan u soconna xaj inuu yahay baan u arkeyna bay tiri maxaa yeelay berihi xajka dha haddii kol la joogo waxaan xaj ahayn in la niyoon karo maanan aaminsanayn cumro inaan lala imaan karin bilahi xajka yay caqiidaysnaayeen oo jaahiliyada hore saa ahaa nabigaana calayhi salaatu wasalaam bedeli doona arrintaa iyada falamaa qadimnaa markaan soo galnay maka tadawafnaa bilbeyti kacbadii baan dawaafnay fa amara nabiyu sal ly slam wuxuu amray man lam yakun ninkaan ahayn saaqal hadya hadye mid soo kaxeeyey an yaxila inuu xalaaloobo ayuu amray faxalla waxaa xalaaloobay oo cumro u bedelay xajkiisii man lam yakun ninkaanan ahayn saaqa alhadya hadye mid soo kaxeeya wanisaau nabiga haweenkiisuna dhammaantood lam yasuqna hadye mayna soo kaxaynin faaxlalna way wada xalaaloobeen xajkoodii bay cumro u bedeleen cumradii bay ku taxalluleen dawaafkii kacbada la dawaafay iyo sacyigii bayna safa walmarwa ayay ku taxalluleen ilaa laga gaaray maalintii sideedaad xajka haddana ay niyanayeen waa saa taxallulku qaalat caaisha waxay tihi radia allahu canha faxuntu waan xayday markay sarif marayso meel maka agteeda falama tuf bibeyti beytkii ma dawaafin cumradaydi ima suuroobin falama kaanat markay gaadhay laylat اxasba habeenkii muasab laylat اxasba laylat اmuxasab nafru الthaani markii laga soo dareeray mina saddexiyo tobnaadkii afar iyo tobankii lagu soo hoyday muxasab lagu soo hoyday in dawaafulwidaac intii lala imaado la guura la rabaa ya waxay tihi caaisha ma anaan cumraysanin baa laiska guuraya qaalad waxay tihi ya rasuula الlah yarjicu الnaasu dadkuma waxay la noqonayaan bicumratin cumro iyo waxajatin xaj waa kii cumraystay gabdhihii lamidkaha haddana xaj la imaaday wa arjicu anama waxaa la noqoni ana ani bixajatin xaj keliya oo iyadu dee camalka ay la timid camalka xajka weye lakiin cumrada ku dar baa layidhi cumrada ku dhex dar baa layidhi tii bay ku qancilaadahay qaala nabiga alay salaam wuxuu yihi wamaa tufti layaaliya qadimnaa maka habeenadii aan maka gallay ee u horraysay ee soo gallay soomaada dawaafin kacbadoo cumradaadii kumaadan dawaafin inuu nabiga alay salaam halmaamay baa laga yaabaa waa kii nabiga calayh salaatu wasalaam ku lahaa markay calaacalaysa lahayd nabi allow xajkii baa loo baxaaya ana weli caadadii baan qabaa waa kii nabiga alay slam yihi unqudii ra'saki wamtashiti waturki lcumra waa kii ku lahaa nabiga alay salaam haddana wuxuu leeyahay rasuulka alayh salam wamaa dufti layaali qadimna maka habeenadii hore maka imaanay dadka cumraysta kumaana jirin miya waxaa dhici karta imaama ah, rasuulka alayh salaam qultu laa maya waa kaad i tiri cumradaada iskagaba tagba qaala nabigu wuxuu yidhi fadhabi marka hadda waxaad tagtaa waxaad riwaayo kale caddaynaysaa weeshan waxaa weya axaadiista nabiga way iswafasiraysaa markay sidaa ku calacashay wuxuu dabcay nabiga inuu qanciyo caaisha wuxuu yihi dawaafuki bilbeyti dawaaflifaadihi way ogow dawaaf rugnigii wa sacyiki bayna asafa walmarwa yakfiki can xajiki wa cumratiki buu yihi dawaafkaadii aad dawaaflifaadaha la timid maalintii tobnaadka iyo sacyigii bayna safa wlcumra safa walmarwa la timid muxuu aha isagana rugniga ahaa yaa xajkii iyo cumradii labadaba kaaga filan oo xaj iyo cumrada isku dartay sideedoo kale ad ahayd bu nabiga alay slam waa kuwa dhammaatay markaas waay tii maya waxaan rabaa cumro gaara iyo xaj gaara sida gabdhaha la midka markaasu wuxuu yii fadhabii marka ora tag maca akhiika walaalka cabdiraxmaan raac ila tanciimi tanciim aad maadaama hadda reer maka taalood maka aad ka tirsan tahay xaramka ka baxoo xilliga ka soo cumrayso tanciim waa meesha xilliga xaramka oo ugu dhow faahilii bicumrati cumro soo xarmo uma mawciduki meeshaan iskugu imaanayno kada wa kada meel hebel aan iskugu imaano halka aan iskugu imaano nabiga alay salaam qaalat safiya waxay tihi safiya bintu xuyayi oo haweenkii nabiga kamid a ah, yaa iyadana waxay tihi maa uraanii ana iskuma arko ilaa xaabisathum dadka waan xabisay ah, iyadan markaasi caado ku dhacday markay dawaaf ifaadii la timid kadib yay caadada iyadana ku dhacday oo in la guuraba la rababa dawaaf widaac bisa haray waxay tihi ana dadkii baan xabisi doonaa dawaaf widaac anoon la imaanin baan caadada igu dhacdoon xayday in lai nagaado ayay keeni doontaa qaala nabiga wuxuu yihi alayh salam markuu warkii maqlay caqraa xalqa caqara llaahu caqaraki lah wey ilaahay boqnaha ku jaro xalqa xalaqa allahu shacraki timan alla kaa jara wey waxaa weeyaan waa kelimo carabka ku dareertay oon habaar loola jeedin xoog canaansia ah wey ah, hataa hadday habaar tahay nabiga alayh salam haddii ka soo fushay duca wey waa ducaa lahu maxaa yeele nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ilaahay la shardistay fii saxiix muslim inuu ilaahay subxaana watacaala ka baryo o yidhi ilaahayow qofkii ummaddayda kamid ahoona habaar una mudnayn an habaaro waxaad oga dhigtaa naxariis iyo rifca iyo darajo oo kabaaqaal alayh isalaatu wasalaam ah, marka ducay bu noqonaysaa aqra xalqa boqolaha lagu jariya timaha lagaa xid awamaa dufti miyaada dawaafin yowma naxri maalintii yowma naxri dawaafil ifaadihi ruqnigii weli lama imaanin miya qaalad waxay tihi qultu balaa maya dawaafkaa waan la imaaday ee widaaci baan weli la imaanin qaala nabigu wuxuu yihi laa ba'sa dhib ma laha unfiri iska tag xadiid kane wuxuu ku caddaynayaa dawaafil widaaca haweenka caadada qaba xaydka qaba waa laga cafiyey marka la guuraayo dawaafidaaci la isku diyaarinaya hadday gabar tiraahdo weli aniga dawaafidaaci aan la imaan caadada igu dhacday waxaa le iska tag baan leh ah, xadiid cabdullahi bn cabaasna waa sii caddaynaya umira annaas an yakuuna aakhira cahdin bilbeyt ila anah khufa can xayd haweena xaylada waa laga fududeeyey qaalat caaisha waxay tir radi allahu canha falaqiyani nabiyu nabiga alay slam baa ila kulmay wa huwa muscidun asaga oo koraya min makata maka ka soo koray asagoo nabiga maka ka yimid oo dawaafilwidaaci ka yimid iyo wa ana aniguna munhabidatun caleyha aan maka kusii hoomanayo oon cumradii ka imaaday aw amase ana aniga muscidatun bay tihi aniga oo hadda fulaaya wa huwa munhabiun minha isagoo soo hoobanaya nabiga calayh salaatu wasalaam oo maka kasoka soo baxaya iyo anigoo hadda soo galaaya labadaasi shakiday yaan isku imaanay nabiga alayh salaam kadib waa laisla luqaadayoo camalkii markuu dhamaay waa laisla guuray xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbarana malik ibnu anas can abiaswad moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu nawfal yatiimu curwa la yihahda can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha anaha qaalat waxay tihi kharajna maca rasuuli illah nabiga mciisaan baxnay caama xajat اlwadaac sanadkii xajatulwadaac baan baxnay waa sanadkii nabiga xajee u dambeeyey fa minaa waxaa naga mid aha man ahalla bicumratin dad cumro xarmaday cumro keliya niyooday markii dulxulayfe lasoo maraaye miiqaadka wa minaa waxaa naga mid aha man ahalla bixajatin dad xaj iyo wacumratin cumro isku daray oo qiraan ah wa minaa waaa oo qiraan la yimid wa minaa waxaa naga mida man ahalla bilxaji dad xaj keliya la yimid oo ifraad aha intaba dadka waa u qaybsanaayeen markii hore wa ahalla rasuulu اlahi sal l slam bilxaj nabiguna xaj buu soo niyooday fa man halla bilxaji dadkii xaj soo niyooday oo amase jamaca alxaja walcumra xaj cumro isku daray qaarin weeyaane isku camal bay sameeyaane lam yaxiluu maynan xalaaloobin xataa kaana yowmu naxri ilaa yowmu naxri ay ka gaareen maynan xalaaloobin hadalkaa laysa calaa idlaaqihi dadkii xaj iyo cumro la yimid ama xaj kale la yimid ilaa yowmu naxri maynan xalaaloobintaasi waxaa weeyaan ilaaq maaha waa kuwa kuwa saa laleeyahay miman kaanuu saaqu lhadya dadkii hadyada soo kaxeeyey wey kuwaan hadye soo kaxeynin ayagoo xaj la yimid soo niyooday ama xaji cumro isku darayba waxaa la yidhi xajkiini cumro badela kol haddiina hadyo wadin ina xanibaysa oo xoolaad gawracaysaan ayna jirin xajkiina cumro badela buu nabig sal l slam ku yidhi marka xadiista waa inaad fiirisaa siday iskua socoto dadkii hadyada waday ee nabiga uu ka mid kahaa calayh salaam dadkaa wada dadka ay u suuroobi wayeen inay taxalulaan oo dawaafkoodii sacyigii iyo kabada la imaadeen iyo sacyigii ku taxalluli waayey liannahum hadyay wadaan hadyada haddaa wadana ilaad ka gawracdo maalinta tobnaad ma taxalulaysa xadaثana moxamed bn bashaar bin dar qala xadaثana gundar maxamed bn jacfar qala xadaثana shucba ibn xajaaj can alxakam ibn cutayma alkufi alfaqih can caliy bn xusein zayn اlcaabidiin can marwan bn xakamin alamawi qaala wuxuu yihi shahidtu cuثmaana waxaan ka soo qayb galay la joogay cuثmaan iyo wa caliyin radi allahu canhuma cuثmaan iyo cali oo murmaya wacumaan yanha wuxuu nahyinaya can ilmutcati mucada in bilaha xajka intii la cumraysto haddana xaj gadaa lagala yimaado oo lagu sii sugo maka haddana xaj lala imaado tanuu diidi jiray wuxuu kaloo diidi jiray fasku lxaji ila alcumra intaad xaj soo niyata inaad cumro u bedesho waktigai nabiga khaas ku ahayd buu dhihi jiray wa an yujmaca baynahumaa in xaj iyo cumro isku laisku darana waa diidi jiray wuxuu dhihi jiray safara xaj u imow ifraada safara cumro u imow falamaa ra'aa caliyun calina waa la dooday wasoo kii nabiga calayh salaam yihi cumraysta oo haddana xajka gadaal kala imaada kuwii xajka niyooday xataa waa kii yihi sooma cumrow badela falamaa ra'aa caliyun cali markuu arkay inuu cumaan arrintaa ka noqonaynin ahalla wuxuu niyooday bihimaa xaji cumro isku daray qarin xaji cumro isku daray waa khilaafay cumaanna wuxuu yidhi labayka xaj iyo cumro isku daray muxuu isku daray xaj iyo cumra marka muxuu noqday qaarin buu noqday ah, cumaanna waa diidan yahay wakadalika cumaru abubakr ijtihaadkoodaasna wuxuu ahaa waxay dhihi jireen in dadku ay kolle xajiyaan kolle cumraystaan iyo arintan in xajka cumro loo bedelo khaas ku ahayd xilligii nabiga labadaasi ka duulayeen walidalika ibnu cabaas radia allahu canhuma markuu yidhaahdo nabiga calayh salaam baa la yimid arrintaas sameeyey oo ay dhahaan abubakr iyo cumar baa diiday yaa wuxuu dhihi jiray akhaafu an tanzila alxijaaratu aw tunzila alxijaarata min asama in dhagaxyo naar ah samada laga soo daayaan ka baqaya oonana cadaabo aqulu qaala rasuulu wa wataquuluuna qaala abu bakr wa cumar waxaan leeyahay rasuulkaasaa yidhi idinkuna waxaa leedaha abubakr iyo cumar baasaa yidhi abubakr iyo cumar ood garanaysaan dadkay ahaayeen iyo qiimahoodii iyo wanaagoodii iyo siday iskugu dayi jireen inay nabiga alay slam hadigiisa waafaqaan mararka qaarkood ijtihaadaadka ay ku khilaafaan nusuusta ayuu ibnu cabaas wuxuu leeyahay haraacina alxaqu laa yucrafu biاrijaal xaqa rag laguma garto ee dadka xaqa lagu garto dadka qofkaa la rabaa inuu xaqa asaga raaco ee laakiin qofka hebel wuxuu sameeyey waa xaq lama dhihi karo xaqa sidiisa markaad raadinayso hebel baa sameeyey laguma garto a marka cumaan radia allaahu canhu iyo cali hadday isqabteen waa khilaafay wuxuu yidhi labayka bicumratin waxaja xaja cumraan isku daray binani qaala wuxuu yidhi cali maa kuntu mayhi liadacaad mid ka tegaaya sunata nabiyi nabiga sunadiisa calayh salaam liqowli axadin qof iska hadlay qof hadalkii oga tegi maayo yo ku jeedaa cumaan buu ku jeedaa waxaa uga horeeya cumar radi allahu canhu xadaana muusa bn ismaaciil atbudaki qaala xadaana wahayb bnu khaalid qaala xadaana bnu daawuus cabdulahi bnu daawuus bnu kaysaan can abihi daawuus bnu kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaanuu yaroona waxay u arki jireen ana alcumrata cumro fii ashhuri اlxaji bilaa xajka ee saddexda ah haddiiba la galo in cumro lala imaado waxay u arki jireen min afjari اlfujuuri dunuubta ogu waaweyn oo fil ardi dhulka lagu sameeyo dembi dhulka lagu sameyo dembiga ugu weyn bay u arki jireen soo bilihii xajka lama garanaa cumro way xidhan tahay xaj bashaaha iskale ashhurulxaj baa lagu jiraa haddii cumraad la timaado dembi weyn baa la timid saasay dhihi jireen wayajcaluuna waxay yeeli jireen almuxarama bisha muxaram la yidhaahdo oo ashhurulxurumka ka mid a safaran safar bay ka dhigi jireen bishii safarra waxay ka dhigi jireen muxaram bay ka dhigi jireen bishii muxaram ee zakeeheed safar bay ku magacaabi jireen bishii safarna muxaram bay ku magacaabi jireen waa nasigii qur-aanka ilahi ku sheegay inama nasiiu ziyaaratun fi lkufri yumalu bihi aladiina kafaruu yuxiluuna caama wayuxarimuuna caama liyuwaatiu ciddata maa xarama allah ayib marka maxay rabaan fayuxillu maa xarama wax ilahi xalaabeeyey bay rabaan inay xalaashadaan waxay leeyihiin saddex bilood dagaal ma dayn karro dagaal iyo kala aargoosi iyo xoola qaadashadii ma saddex bilood waynagu dheertahay bay dheheen a maxaa yeelay waa shawaal waxau jira dilqacda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaa bilood ayaa ashhur xurum ah oo isku xigta marka waxay dhaheen laba bilood ha isku xigto dilqacda iyo dilxija muxaram aan safar ku magacawno marka muxaram aan safar ku magacawno aan dagaalano aan xoolaha kala dhacno safar markay dhammaato taa muxaram ku magaca markay dhammaato safartay soo gashana muxarama xagga argeenno oon dagaalka joojino hal bil marka aan nasano kadib den rabiiculawal aan isku bilowno a siday dhihi jireen waa nasigii qur-aanka ilahi ku sheegay subxaanaه wa tacaala bilaa xajka lama cumraysan karo waa ko yajcaluuna اmuxarama safaran bay ku magacaabi jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen idaa bara'a dabar kuruska geeli markuu bogsado wacafa alahar raadkii safarayuna u baabaco wasalaka safar bisha ay safar ku magacaabeena muxaramna ay dhamaato xallat اlcumratu cumradii waa xalaalowday liman ictamara qofka cumraysanay qofka cumraysta markaasay xalaal u tahay xoolihii hadda xaj baa laga imaaday bishii dilxija ayaa la soo xajiyey muxaram weli waxaa naafkii gaadiidka ah ee lagu kasafraye safar dheer lagu tegay maka haddana safar dheer cidaha lagaga imaaday ayaa kuruski fajiiqayaayoo la dhagayaa oo maaratay boob dhabarkiisi leh ha bogsadoo neefkii horta hala dhayo safaraydii iyo waddadoodina ha baabaado bishii safarna ha baxdo markaasaad cumraysan karta rabiiculawal baad cumro bilaabi rabiiculawal yaad cumro bilaabi bay dhaheen waxaasay aaminsanaayena qabeen qadimo kaase wuxuu leeyahay arrintaasay aaminsanaayeen qadimo nebi markaasuu nabiga soo galay calayhi salaam wa asxaabu asxaabtiisa ayagoo madiine ka yimid bishii dilqacda oo shan biri ka dhiman sabiixata raabicatin afar markay dilxijo ay marayso maalintii yoomu tarwiyada afar beriba ay ka hadhay yay maka soo galeen muhiliina bilxaji ayagoo xaj ku dhawaaqayo xarman faamarahum wuxuu amray nabigu an yajcaluuha xaj kale ku dhawaaqayan inay u bedelaan cumratan cumro inay u bedelaan buu nabiga amray alayh isalaatu wasalaam xajkiina cumro u bedelu yiri arrintii masaxooda way geli weyday mukhaalafat almaaluuf mashaqa fatacaadama dalika arrinkaasaa ku weynaaday cindahum agtooda qaaluu waxay dhan yaa rasuul allah ayulxilli xilligaad sheegaysa waa ku sidee ah xalaaloodaadna leedahay bilihii xajkaabaan ku jiraaye welina xajkii carafa iyo musdalife iyo maana soo marine xilligaad sheegay maxay tahay ma xilligii yaraabaa mise waa xilligii oo dhan ilaa laba taxalul baa jire taxalul awal oo maa siwa nisa wix haweenaan ahayn oo xalaal u ahaa iyo taxalul uhaani oo haweenka xataa xalaal u ahaa marka ma xilli yar oo nusqaanaad noo yar ogolaato waxba fursada na siisay mise waxaad leedahay kaba baxo wixi o dhan oo xalaalooba qaanaba wuxuu yidhi xillun kulluhu maya xalaalow dhammaystiran ayaad xalaaloobaysaa buu nabi sala la alay slam yidhi xajkii intaad cumro badashaan dawaaftaan sacyi la imaataan taxallula ma anagoo xaj ku dhawaaqayna ha idinkoo xaj ku dhawaaqaya cumru badala bu nabiga alayh isalatu wasalaam yiri marka saddex xaalad ay aheedoo markii hore saxaabada khiyaar buu siiye qof walba wuxuu rabay haniyoodu yidhi kadib deena nabiga alayh salaam amru irshaadin wa nasiixa waa la waa la tegey wuxuu yihi xajkiina cumro bedela kadib markay ay imaadeen dawaafkii iyo amru ilzaam walwujuub baa haddana amray nabiga alay slam ah, oo yihi xajkiina cumro u bedela xalaalooba rasulka saas yiri sala allah alay wasalam ayagoo calacalaya oo le saddex beri baa nooga soo hadhay inaan mino u baxno nanaliqu ilaa mina wadukuurunaa yaqduru bina e, e, maan isaga oo maarata aan haweenkaana la tacaamulnay miyaan mina u dhexaynaa maalinta yowma tarwiya haa buu nabigu alay isalatu wasalaam xadaana mxamed bn muhana alcanas abu musa qaala xadaana gundar qala xadaana shucba can qays ibni muslim an ariq ibni shihaabin can abi musa alashcari radi allahu canhu qaala qadimtu cala nabiyi faamarahu bilxilli nabigaan alayh salaam usoo galayoo inaan xalaaloobu i amray abu muusa waad garanaysaa wuxuu yihi sida nabiga uu niyooday baan niyooday hadiye ma wadaa maya ani marka ima raacaysida dadka kala raac baa layidhi wax allaal wixii hadiyaan wadinoo dhan ba xalaalo baa layidhi xadaana ismaaciil ismaaciil bin cabdillaahi bin abi uways qaala xadaanii malik ibnu anasin waa abtigiis waxadaana cabdullahi binu yuusufin waa sanad cusub atanisi ahbarana malik ibnu anas bay iskugu imaadeen labada sanad can naafici mawla bni cumara can ibni cumar can xafsa radia allahu canhum zawji nabiy xafsa annaha qaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow maa shaanu nnaas dadka xaalkooda muxuu yahay ay xalluu xalaaloobeen bicumratin cumro ay ku xalaaloobeen dadkii say u soo socdeen dhammaantood markay dawaafeen oo sacyiga la imaadeen waa kuwa taxallulay walam taxallil ant adigoo maadan xalaaloobin min cumratika cumradaadii cumrada nabigeena cumro keligeeda maynahayna xaj baa la socda isku darkoodina haddana waxaa xanibayo hortaagan hadyay wadaan oo inay gowracaan mooyeene ma xalaaloobi karaan qaala nabigu wuxuu yidhi innii labadtu raasi madaxaygaan soo xaraareeyey baalkaa subqiga ah iyo waxyaalahaasi xabagta oo kalea yaan madaxa soo mariyey si aanan ayna tibaa iga hallaabin waqallatu hadyii hadyadaydiina waan waan usoo kuul xidhay hadyadaa loo soo kuul xidhay ayaa nabiga calay salaam u diiday inuu tibaa xidho talbiidka talbiidura'siga waa ahar min aaahaari taqliid taqliidu maaratay xoolahaasi kuusha loo soo xidhay waxaa ka dhalanaya inaan timaha la taabanin ilaa xoola laga gowraco ee maaha haddaa qofka timihiisa u xaraaray inuun xalaaloobi karin macnaheeda maaha waqalladtu hadyi hadyadaydiina waan usoo kuul xidhay falaa axilu ma xalaaloobaya xataa anxara ilaa aan ka gowraco goormaa la gowrici yowmu naxri maalinta toban bisha ay tahay ee xajul akbar camaasha lasoo wada dhameeyey markaasaa la gowrici markaasuu xalaalooba qofka xaajiga ee hadyada wada mufridka iyo qaarinka aan xajkiisa cumro u bedelina sidoo kale xadaana aadam bnu abi iyaas qaala xadaana shacb bnu xajaaj qaala akhbarana abu jamrata nasr bnu cumraan adubaci qaala wuxuu yidhi nasr tamatactu waan tamatucay intaan cumro la imaaday oo xalaaloobay baan haddana xajkii yowmu tarwiya maalinta sideedaadkii yaan haddana xaj la imaaday fanahaanii naasu dad baa iga nahyo oo i inkiray oo yidhi arrintaa ma banaana waa kii aan soo marray in saxaabada qaar hata ay diidalayn cuثmaan iyo fasa'altu ibna cabaas radi allahu canhuma cabdullahi bn cabaasan masaladaa weydiiyey xabrulumma oon yidhi masaladaasa laygu haystaaye bilaha xajka lama cumraysan kara miya faamaranii wuu i amray inaan tamatuco cumraystooo ku xalaalow kadibna xaj gadaal kala imo buu yidhi fara'aytu fi lmanaam sidii baan sameeyey doodaas anoo udhexeeya labadaas doodood iyo labadaa fatwo ayaan saaxday fa ra'aytu waxaan arkay fi lmanaami hurdada waxaan ku riyooday kaana rajulan wixii oo nin uu yaquulu lii igu leeyahay xajun mabruurun wa cumratu mutaqabala niyow xajkaada waa xaj la ilaaliyo loo baari falay wlxaju lmabruur laysa lahu jazaan ila aljanna janno waxaan ahayn jazihiisu ma aha wa cumratun cumradaadana cumratun weeye mutaqabala la aqbalay bishaaradaasaan ku riyooday buu yidhi fa akhbartu ibnu cabaas baan u sheegay arrinkaa isaga nooga soo orday fatwadii cabdullaahi ibnu cabaas iyo masaladii ibnu cabaas uu rumaysnaa iyo ruyadii baa iswaafaqay faqaala wuxuu yihi sunat الnabiyi salى اllahu alيه wasalam waa farxay riwaayo kale allahu akbar buu yihi sunat الnabiy waa nabiga sunadiisa calayh الsalaam saan kuu sheegay iyo ruyadii baa iswaafaqay waa ku farxay faqaala wuxuu igu yihi lii aniga aqim joog cindii agtayda ila joog faajcala laka aan kuu yeelay sahman qayb min maali xoolahayga xoolahayga wax kaa siini abaalgud baa maku siin bu yihi oo abaalgudka maxay tahay qaala shucba wuxuu yihi faqultu lima oo muxuu abaalgud u siinaya iyo sahmi qaala wuxuu yidhi faqaala liruya liajli ru'ya ru'yadii daraaddeed allatii ra'aytu aan arkay buu ley nasr bin cumraan ru'yadii aan arkay ee waafaqday fatwadiisii iyo masaladii ibnu cabaas ay ragga kale isku hayeen iyo ruyadii cabdullaahi ibnu cabaas oo iswaafaqay tii buu ku farxay ibnu cabaas oo wuxuu yidhi waa baan ku abaalgudi aga farxisay qofka hadduu ku bishaareeyana in laga farxiyaa fiican qofka hadduu kaa farxiyo oo bishaaro uu kuu keeno waxaa fiican inaad tira warmakaaribal alleyse cun ama soo dhawan kaala cab ama xooga waad arbaxa ho waad garanaysaa kacab binu maalik radia allahu canhu wa ardaa markii loo bishaareeyey oo bishaaradiisa ay timid dadkii baa usoo kala yaacay qaar fardo dheereeyay soo qaateen kuwana marka u arkeen in laga dheerayn doono intuu buur fuuray buu dhawaaqay yaa kacab abshir buu yidhi kacab oo bishaarayso sawdkii baa ka hortegey faraskii kii marka markuu imaaday laga soo oradbadiyey sawdkiisi kaga soo horeeyey labadii mare uu qabay bu intu u furay oo maryo kala caariyeystay ayuu farta ka geliyey oo yidhi abso adiga arisay ibn cabaas radi allahu canhu tiyoo kale uu samaynayaa waxaa laga qaadanaya marka ru'yadu sideeduba yustanas waa la weheshanaya ru'yada wanaagsan waa wax la weheshan axkaamta shareecada lagama qaato oo ma dhigi karta waxaan ku ru'yada xalayto anoo waa gawracaya deena neef gawrici mayst ama mehe aniga oo wax saas samaynaya ficil ama wax ka tegaaya xugun lagama qaato ru'yada ah laakiin mubashiraat wey juزء min sittaةi وarbaciina juزءa min الnubuwa bu nabig alay slam afartan iyo lix markii nabinimada loo qaybiyey qayb kamida ruyada wey kaasuu nabig alayh الsalatu wasalam yihi riwaayo kale wuxuu nabigu alayh الsalaatu wasalaam u yihi dahabat الnubuwa wabaqiyat الmubashiraat nabinimadi way tagtay lakiin kuwa bishaaraynaya haray riwaayo kale nabig alay slam wuxuu yihi ru'ya saalixa turaa yaraaha اlmuslim o turaa lahu ruyo wanaagsan oo qofka muslimka uu arkayo ama loo arkaayo mubashiraadkay kamid tahay marka tiibuu marka cabdullahi bn cabaas ku farxay xadaana abu nucaym qaala xadaana abu shihaab muusa binu naafic alasdi weeyaane qaala qadimtu mutamatican makata bicumra anoo mutamatic ah ayaan maka soo galay cumrana ku tamatucay tamatuc waa soo ogaanay fadakhalnaa markaasaan soo galnay fadakhalnaa qabla tarwiya waxaan soo galnay magaalada maka yoomu tarwiyadii xajka loo baxaayay intaan la gaarin bialaaata ayaam saddex beri ka hor ayaan soo gallayba markay cumradii bogeen saddex beri kadib haddana xajkii baa loo baxay faqaala lii unaasu dad baa waxay igu dhaheen min ahli makata reer makaa tasiiru laana haddama waxaad ka dhigi rabtaa xajatuka xajkaadii makiyatan mid maka loo nisbay ma sida reer maka oo kale ad iska dhigi rabtaa xataa ahlu makata min maka ma reer makaa tahay markaad aad maka ka niyoon xajka ilan cumraa hadda aad hadda la imaato hadda ku taxallushay inaad beri beri dambana haddana xaj u dhaqaaqdo ma reer makaa tahay sidana igu bushiyeen fadakaltu calaa caaa cadaa bin abi rabaax oo aad u yaqaana xajka ayaan u galay astaftiihi anoo weydiisanaya masaladii fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun masaladii buu weydiiyey faqaala wuxuu yihi xadaanii jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma jaabir bn cabdilahi baa i warramay annahu jaabir xaja inuu xajiyey maca nabiyi sala allahu aleyh wasalam yowma saaqalhad budna maalintuu hadyada soo kaxeeyey hadyuu soo kaxeeyey nabiga alayh salaam geela lixdan iyo saddex alaad waa kii nabiga gawracay macahu isaga maciisii hore usoo kaxaystay waqad ahalluu waxayna soo xarmadeen saxaabadu bilxaji xaj bay soo xarmadeen mufradan keliya qaarna xaji cumra isku dareen faqaala lahum wuxuu nabigu ku yidhi axiluu xalaalooba min ixraamikum ixraamkiinni aad xajka soo niyooteen ka xalaalooba maxaad ku xalaaloobaysaan bidawaafi lbeyti kacbada inaad dawaaftaan wa bayna safa walmarwa safuwa iyo marwar dhaxdooda inaad sacyisaan waqasiruu timaha gaabsada saasuu nabig alay slam ku yidhi waqasiruu muxuu taqsiir nabigu yidhi xalqigaa waa ka fadli badane wuxuu yidhi afar beri kadib baa xaj loo bixi doonaa xaj markii loo baxay yoomu tarwiya laba maalmood kadibna timaha inaad xihato haddana la rabaa marka waxaad xihato waa inaad soo reebato waxaad xihato inaad soo reebato wey haddaad hadda timihii aad xiirato ood murukaysato hadhow maxaad xiiri marka waad haddaad arkayso inaad xajkii maalmo kadib aad xaj u bixi doonto cumrada waad timaha waad gaabsanaysaa waqasiruu gaabsada uma aqiimuu nagaada xalaalan idinkoo xalaala ah. oo wixiina naga xarimay xaj dalaaddii lagaaga reebay oo dhan baa xalaal kuu noqon xataa idaa kaana yowmu tarwiya maalinta sideedaada bidulxija ee mino loo baxaayaa la dhahaa yowmu tarwiya markii la gaaro faahimuu xarmada bilxaji xaj xarmada wajcaluu waxaad yeeshaan allatii qadimtum biha xajkii aad la soo gasheen ee labayka xajan lahaydeen mutcatan ee cumratan mutcatan cumro aad ku tamatucdeen ka dhigta ijcaluu ma allatii qadimtum biha xajkii aad la soo gasheen mutca cumro ka dhigta cumro aad ku tamatucdeen u bedela faqaaluu waxay dhaheen kayfa najcaluhaa mutca seen cumrada xajka anagii xaj buu ahaaye aan mutcatan oogu bedelaynaa waqad samaynaa anagoo ku magacownay alxaja ku magacownay xaj baan niyoona nawaytu lxaja baan lahayne sayn cumro u dhihi karnaa oo u tamatuci karnaa faqaala nabigu wuxuu yidhi ifcaluu maa amartukum waxaan aniga ina amraya sameeya buu nabig sal slam dood iyo hadal ha gelina anigaa ina amraya xajkiini idinkoo xaj ku dhawaaqayo yaad cumro u bedelaysaan oad ku taxallulaysaan haddana xaj baad la imaanaysaan markii la gaaray yoomanti sideedaad yoomu tarwiya sidaasaad mutamaticiin ku noqonaysaan wajcaluu yeela buu nabiga falowlaa anii suktu lhadya aniga haddaanan hadye soo kaxaynin lafacaltu waxaan samayn lahaa mila aladii amartukum waxaan ina amray oo kaleaan samayn lahaaye inama khilaafeen ina hadda ina khilaafo oon aniga xajkaiyo cumradayda aanan ku taxallulin waxaa ii diidaya hadyaan wadaa hadyada ilaa laga gowracana qofka xaajiga ma taxalluli karo ma xalaaloobi karo walaakin laa yaxilu minii aniga xalaal iima noqonayo xaraamun wax layga xarimay xataa yabluqa alhadyu hadyadan aan wada ilaa uu ka gaaro maxiluu meesha lagu gowracay fafacaluu sidii bay yeeleen saxaabada nabiga calayh salaam xajkooda cumray u badeleen waa ku taxaluleen haddana xaj bay la yimaadeen mutamaticiin bay noqdeen faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ayay kusoo fadhiisteen xoolo gowraca haddii kale toban beri sooma xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana xajaaj bn muamed alacwar xajaaj bn moxamed almasisi ninki la dhihi jira wey can shucba ibn xajaaj alwaasidi abubisnaar can camr ibni murata can saciid ibni musayibin qaal ikhtala kee bukhaari maxaa ku qora qaala abu cabdullaahi musnadan ila lihaada waka nusko kalaan ku arkaaye an ilaa kateeda ma qorayso ninka la yihaahdo eh, muxuu yidhaha abuhe abu ah. shaaba de halkan maba joogay sanadkaas kale ninkaa muusa bnu naafic alasdi wey abu shaab sanadka kale ku jiraa yaani wuxuu ku leeyahay bukhaari raximah ullah sanad musnada oo taxan oo uu bukhaari ku leeyahay halkaan mooyeene ma laha abu shaab halkaasuu kuleyahay bu kuleyahay ayb qutayba bn saciid xadaثna xajaaj bn mxamed almasih alacwar can shucbata can camr bn murata can saciid bn musayibin qaal ikhtalafa caliyu wacuثmaan cali bin abi aalib iyo cuثmaan bn cafaan labada amiir muminiin markaana waa xilligii cuثmaan u amiirumuminiin ka ahaa way iskhilaafeen wahumaa bicusfaana cusfaan meel yihahdo maka aan kasii dheereen ayagoo jooga fi lmutcati bay isku qabsadeen faqaala cali wuxuu yidhi waa la tamatuci karaa bilaa xajka xajkana cumro waa loo bedeli karaa cumaanna wuxuu yidhi maya xaj keliya la ima oo ifraada safar kalena usoo safar oo usoo qasad cumro hal safar baan xaj iyo cumrada la imaan hadhihine faqaala cali baa wuxuu yidhi maa turiid maxaad ka doonaysaa oo u inkiraysaa oo u diidaysaa maa turiid ma doonaysa ilaa an tanha inaad reebto can amrin amar facalahu nabiyu nabiga uu sameeyey mooyeen wuxuu nabiga sameeyey calayh salaam oo saxaabadiisa amray maxaad u khilaafaysaa facalahu nabiy nabiga asaga muu samaynin laakiin wuu amray akiis xajkiina cumro u badala tamatuca buu yihi falamaa ra'aa markuu arkay cali falamaa ra'aa dalika khilaafka iyo arrintaasi cuhmaan inuu ku dhegan yahay in tamatuc iyo cumro lala imaado bilaha xajka in lala fiican yahay ijtihaadka markuu ku dhegay cali radia allahu canhu markuu arkay ahalla bihimaa xajki iyo cumradii ayuu labadiba xarmadoo isku daray labayk allahuma xajan wa cumra markaasuu wuxuu yidhi ka tegi maayo sunnadii nabiga calayh salaam liqowli rajulin qof hadalkiis ooga tegi maayo ayuu marka dambe yidhi radia allahu canhu arda marka waa ijtihaadka saxaabada radia allahu canhu halkaa baan ku joojinaa waktiga aad buu iskaga yaryahay ad arkaysan hadda hal saac iyo toban iyo wax baan weliba bilownay marka bal in sha allahu waxyaala in ku dardaraha hadda kadib